بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان أما بعد قال الحافظ العراقي رحمه الله ورد duu تsاahiل في الحمل كالنوم والأdاa kلا من أصلي أو qabiل التلقين أو قد وصف بالمنكرات كثرة أو عرف بكثرة السهو وما حدث من أصل صحيح فهو رد ثم إن بين له غلطه فما رجع صدق عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبل وابن المبارك رأوا في العمل وقال وفيه نذر نعم إذا كان عنادا منه ما ينكر ذا وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور لعسرها بل يكتفى بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهرا وفي اللفظ بأن يثبت ويثبت يفهم بأن يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافق لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك البيهقي فلقد آل السماع لتسلسل السند مراتب التعديل والجرح والتعديل قد هذبه بن أبي حاتم إذ رتبه والشيخ زاد فيهما وزدت ما في كلام أهله وجدت فأرفع التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته ثم يليه ثقة أو ثبت أو أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزا الحفظ وإذا عزل الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصل صدوق وصل بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق ورووا عن محله الصدق رووا عنه إلى صدق ما هو كذا kadaa shaykun wasad ow wasadun faxasbu ow shaykun faqad wasaalixu اlxadiidi ow muqaaribah jayiduhu xasanuhu muqaaraba nacam bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllahu calaa maxamedi الnabiy اlumiy wcalaa aalihi waasxaabihi طayibiin اطaahiriin waman tabicahum biixsaan ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan ku soo dhex jirnay baabkii aada u dheeraa ee ku saabsanaa man tuqbalu riwaayatuhu waman turad cidda riwaayadiisa la aqbalaya iyo cidda la celinaya waa baab dheer waay waxaan soo gaarnay hadda tirada natmiga saddex boqol iyo shan iyo toban waduu tasaahulun waduu tasaahilun tasaahulin mid tasaahul u saaxiiba fi lxamli xadiidka markuu qaadanayo ama haddii oo warinayaba uu sheekh yahay ama ardoy marku iyoo xadiidka markuu qaadanayo iyou sahlanaya ama waa iska sheekaysanaya ama waa iska hurdoonaya ama waxbou mashquul iska yahay ama waa maqanaha joogoo kale iyo waladaa markuu gudanayo markii ardahay yahay uu taxamulayo ninkii si qaab daran wax ku soo qaato oon maaragta ama waxuu ka soo qaata markooda shiikh isagoo dhan hurdoonay ama isaga laftiisaaba hurdoonay markuu wax wariyaan isagoo nucaasan oo hurdaysan oon joogin ayuu maar dadkii wax u wariyay soo maaha marka tasaahulkaas qofka la yimaado ee baraarugsanaan iyo aabayaal wixii waa xadiidka rasuulka aysu ku jirin ee hadhow laga yaabo waxyaalo qalada inuu maanta ma arkaysaa oo wariyo qofkaas tasaahulka maxaa ka mida ah? kalaa min asl ay kaan yarwi waa inuu wariyo laa min aslin isagoon asal haysan asal maba haysto ama asal saxiixana ma haysta nin haabidahoo meesha joogana asalkii saxiixaa ma haysto isaguna ma haysto nin xaafidana meeshii ma uu haysto marka asal saxiixa iyadoon jirin asal aan wax ka wariy xifdigiisuna ma fiicno wax asal saxiixa asaga iyo ardada fuqaadda ee la joogana mala kaasoo kale oo saa wax ka warinaya ow qabila talqiina talqiinta iska aqbala talqiinta aqbalitaankood talqiinta waxaa weeye nin aada u imaanay maalan nin muuse diinara dhihi jiray ugu darnaale isaga imaan waxaad dhehaysaa axadaadka maaragtay ma kuu sheegtay maaragtay maalan ee gabdhihii caaisha ka wariyey mid ka mida ah mucaadad can caaishata maaragtay can rasuula bikada kada yuyi nacam xadaatnii biha canha ou leey axadaaka qaasim bnu maxamed can caaishata kada wakada nacam xadaanii biha can kada wakada wax alla waxay sidii baqbaqadii shimbiri dadka codkooda raacay isaga daba dhawaaqaya hubsasho iyo wixii ma kala ma garan laakiin sida maaragtay xaafidulmizi oo kale ibnu cabdulhaadi waa nin yaroo ninka aradd lmunki cala subki ninka isqan isagoo dhallinyar kitaab almuxar la yidhahdo axkaamtana wuu leeyahy buluuqulmaraamka maaragtay aad mooda allahu aclam xaafidku waxna waa ku daray waxna waa un ku gooye aad dhihi karto buluuqumaraamka asalo u yahay muxarirka fiqdeeda aada u cajiiba u isagoo yarow wuxuu ahaa adduunyada oo maaragtay xifdigiisa iyo cilmigiisa laga yaabo saddan wax yaroo ku dhih magar marka ibnu subkaan aad arkaysaan waxaanoo kutubo iyo usuul iyo cilmi ka tegey saaxibu jamc aljawaamic ibnuxaajib iyo sharxay iyo maaragtay kutubaha badan sharxay wax afartan ma uusa gaarin suudiga aad arkayso markuu kutubaan alfiyada alifaaye ma labaatankii ma sagaaliyo tobanuu jira haddaad marka horeba cilmi ku dhex dhashoo cilmi indhaha ku furay ahayd balaayo kaleba aan arkino wax la soo marso waqtiga aan laga dhumin nacam qur-aanka markay bartaan kutubaasay xifdinayaan waa fahmayaan dhag isagayaaba ka dhex baxay cilmi marka ibnu cabdilhaadigaasa dhowr xadiid ayuu u soo gelgeliyey markaasuu intoo qoslay ibnu kaiira warna uu leeyahay ma ah, ma ma ana bidaaka albukhaari aniga bukhaari booskiisa oo kale ma joogo ibnu kaiir waxuu yidhi intaasoo kalea noga filnayd o dhan dabdigiisa iyo xifdigiisa inuu intuu dhoola cadeeyo anuu bukhaari oo kale mi <laughs> macnaha bukhaari oo kale miad waa istaraabaya laakiin haddana lama dagi kara waayo maa ana ma aqbalu talqiin xadiid aada lahayna hoose lagaa soo geliyo markaad aw talqiinta aqbalo yiyo iska yidhaha si muuse ibnu dinaar oo kale waxa weeye waxaa la leeyahay kan wax ma oga muhu iyo mahma laga wada taxdiidka radina nacam ow qad wasifa waxaa lagu sifeeyey aw qad wasifa bilmunkaraati munkaraadaaba lagu sifeeyey inuu munkaraad wariyo kaiiratan oo badan karatan badi ma garan xaalo ay tahay mid badan ma garan oo dadka iqaadda ayuu khilaafaya midou shaafici oo sheegay qofka waxaa lagu yaqaanaa dabdigiisa markii dadka maanta ma arkaysa isaga loo eego ardadiisaa wax la qaatay oo shiikh walba kala qaatay haddaba xadiidkii taxaadiidta uu khilaafay badana waxwaay ninkaas cogtisanee maaragtay dabdi xumadiisa amaa khilaaf oo naadir wax ma dhibaayo laakiin hadday muwaafaqadiisa ay badan tahay markaa dabdigii ku tusina marka hadduu mar walba uu badan yahay dee ninka xadiidkiisa oo hiqaadda khilaafa munkar buu noqonaya hadduu khilaafka u bato hadduu laba iyo saddex yaana waa saaxibu shaad uu noqonaya oo waafiq markaas haddii uu bataan munkaraadkiisa haddii ay bataan nacam ow curifa waxaa lagu yaqaanaa bikahrati sahwi sahwigiisaa badan waxba maanta ma arkaysaa maaragta oo isu qasaya magarad waxba isku qasaya hmm. sahwigiisaa badan ow amase maa xadaa kama ou kama warin min aslin saxiixin asli saxiixa isagu kama warin laakiin isagu asal saxiixaba yousan haysanin haddii eh, nin kaloo xaafida ma garata oo asal saxiixa meesha lagu haayo markaas waa dhib ma leh laakiin waa balaaya asal saxiixana asagu kama warinaayo wax kaloo asalana maanta ma arkaas ma asal saxiixana waxaa weeye waa asal muqaabalo wato oo shiikha asalkiisii oo ka wariyo lagu muqaabaleeyo oo inta muqaabalad waxa waaye aqri aqri si loo ogaado wax inay iswaafaqsan yihiin haddii xaraf iyo saqdi uu ka dhaco iyo waxaas la haleeshiiyo qaabka loo haleeshiina waa nooga imaan doona qofkii looxuduka soo marna waxunbuu ka yaqaan dadka yeeriska soo mari jira laakiin dadkan yeeriska soo marin si loo fahamsiiyaba hadda duruusa soo socota dhibay noqon dhib aada iyo aaday noqon haye intaasoo dhan fa raddun waa raddi waayo xadiidkooda waa la raddi kooxda xadiidkooda waa radduwa sababta ah waxa weeye ninkii saas sheekh wax wariyana waxa waaye sheikhaas ardagaas waxaa la adaar cilmi aada keenina meesha wax qolubqaashaa ah soo xambaarta la noqaalile qaabkaas sheekh uga soo xambaarta qaab fiican ninkaa isagu saas ku wariyo o ugu wariyana waxaa leeyahay adeer xadiid lama aada imaanin meesha xadiis la aqbali karo lamaada imaanin ard maarata kutubaaga la noqaalimiyo marka dadka ilan waa nooc labdigii ka mida ah, ayaa maanta ka maqan dadkan xaggay ka timid dhibaatada uga timid nooc labdigii ka midaha ka maqan ilaa waxaa la rabaa cadaaladda iyo labdiga inay mutawafir tahay cadaaladdii haddii ay wax soo galaan bay cadaaladii isu dhinto dee qofka dawaab egarkiisa haddii labdigii oo isagana baaba yahay ama uu shibhu baaba uu ku dhow yahay isagana had waxa weeye xadiidkiisa lama qaadinayo marka cudurkan o dhan xaguu ka yimid labdi xumadii ilaa markii hore waa kii la soo yidhi ajmaca jumhuuru a'imati اlahar wاlfiqhi fii qabuuli naaqil اlkhabr bian yakuuna daabitan mucadala kabacdu sii macneeye ee yaqidan walam yakun muqafala kabacdina fi اlcadaala ban yakuuna muslima daa caqli qad balaga اlxulma saliima اlficli min fisqin aw hari muru'ati halkaasu uga soo hay hadday marka labadaas wax xisdhimaan eberkoodu waman rawaahaa wuxuu dhawa duu tasaahulin warudda waa la celiyey duu tasaahulin mid tasaahul u sahmi ma garan warudda khabara duu tasaahulin aad dhigi kartaa mid tasaahul u saaxiiba khabarkii waa la dhamiyey fi markuu soo xambaaray ka nawmi isagu waaba hurdaaba markuu soo xambaarin hurdaayo sheekaysana ah waladaa'i markuu gudanaayana tasaahul aha waaba iska hor hurdaayaba muh iyo maaba ma lahayn ma garata kalaa min aslin ka an yarwiya waa inuu wariyo ma garata laa min aslin asal isagoon haysano warinay oo asal saxiixa ma hayso asal nin oo ardada ka midana asal ma haayo oo hiqaa lagu kalsoonya mid maxaa lagu soo sheega ninkii riwaagii intou bushmaha ka gooyey maaragtay nirigta hashana candhadii ka gooyo ku helooyihin waxay ka nugta maxays ku nugta marka hadda marka hore haddaad wax ku wax ku qaadin adigu see wax aad cilmiga aada soo qaadayso ku ansaxaya haddaasa si fiican ku gudan cilmiga laga xambaaraya soo ku ansaxaya waa inaad markoona si fiican kusoo guurisid cilmiga oo hagaagsan marka dambena ood ardadaada u sheegayso waa inaad si wanaagsan gudbisid nacam aw qabila talqiina talqiintou iska aqbala xadiidkiisa lama aqbala waa sida hadda muuse binu daaneer aan kasoo sheekeyn sheekayn wuxuu ku leeyahay xadaadka caaishatu bnu dalxa can caaisha bikada wakada faqaala nacam xadaadnii canha bih xadiidkaas iyadaa ii waran haddana waa ku celan axadataka alqaasim bnu moxamed can caaisha bikada wakada qaala nacam xadaanii biha xadaanii canha bihi bihi xadiidku damiirku noqon xadiiskaa ii sheeg soomaarka ibnu katiir marka oo saaniidda oo taxay xadiida soo hormarinaya sanada u keenaya xadiidkana markuu soo wado oo kidaba kida cala bihi bihi muxuu ka wadaa ay bilxadiid xadiidkii la soo qofkii tafsiir makdir akhrisana wax ka diyaarinayo hadduu xadiid inta riwaayada ou keeno oo masalan waxau dhaa min riwaayat ibn cuyayna inuu ka keeno can camr cabni jaabir dhac haddana waxau rabaa riwaayat alacmash maaragtay eh, can ibraahima can calqaacin inuu ka keeno marka marka dambou keeno sanadka markuu taxaayo bihi ou ku leeyahy an mauud an mascuud bih ay bilxadiid uu ku leeyahay marka bihdaas xadiidka uga jeedaa hadday goraale waa arki doontaan makasiir aada u badsan ama muxadidiinta oo dhan hadday dariiq ay keenaan oo rabaan dariiq inay soo celiyaan min dariiq farawa fulan dariiq fulan can fulan can fulan can kada can kada bih ay bilxadiid uu ku naam aw qabiilo talqiin u aqbale qad wasifa waxaa lagu sifeeyey bilmunkaraat biannahu yarwi munkaraat munkaraat inuu warinaayo ayaa lagu sifeeyey kahratan si badi ah ma garan tamyiiz inata u badan tahay si badi ah loogu e hadduusan badi ahayn xooga waaba roonaa laha ow curifa waxaa lagu yaqaanaa bikarati sahwi qaladkiisa badan oo tawfiiqdiisa ka ba ka badan waxaa kaloo ka mida wamaa xadaa min aslin saxiixin asli saxiixa kama wada asli oo khalad oo ka wada ma gara hmm. marka haddii asal oo oo saxiix uu ka wari lahaa ama qof uu joogo uu ka wari lahaa ninkan sahwigiisaa badan sax wamaa xadaa min asaxiixin waxay sifo weli u tahay bikatri sahwi ow curifat bikarati sahwi ayuu maaragtay lagu aqoonsaday walxaal maa xadaa min aslin saxiixin ousa ka sheekay ousa ka wari hadduu sahwi badanya laakiin asal saxiixa oo la wada maqlayo uu ka sheekaynaayo uu ka warinayo dhib male xifdigiisa anaka dhib mala xifdigiisu a marka sahwigiisu a markao ka sheekayn dhib male laakiin kitaabkiisii oo muqaabalaysan oo saxiix haddii uu ka warinaayo markaas waxaa waaye xadiidkiisu dhib male laakiin isagoo awalba eber ahaa oo haddana asal la-aanoo ka warinaya meeshiiba asal saxiixa laguma haayo hadda waxaawaaye maxaa ii dhiibatay awalna qaladkiisu waa baday aw curifa bikasrati saci wamaa xadaa kamana sheekayn min aslin sacin fahuwa raddun waaye uma in buyina lah haddii loo cadday ibnu salaaxa ciraaqia dhahay uma maya ibnu salaaxa wata laakiin hadhow wuu ka taba keenaya uma in buyina lahu haddii loo caddeeyo ama waa ciraaq baa wato qolo kaloo kasoo guurinaya saasoo badan lahu asaga qaladuhu qaladkiisa waa nin qalad badan qaladkiisaa loo cadeeyey waxaa li joog famaa rajaca kamana soo noqo saqada xadiiuhum saqada cindahum uu dhacayaa xadiiu xadiidkao dhan jamaco dhammaanba waxaa la weydiiyey cabdiraxmaan bin ninka yaada ka warinaya laba qofba kama wariyo mutaham bilkadbi kama wariyo nin inta qaladkiisu batay culummadii u kulantoo lawarniya waa qaldantae ka noqo waxyaalaha oo riwaayadan saa iyo saan wa ee naftiisa aan tuhmin ee madax taagay kaas aniga xadiidkaan wariyo sababta waa nin musira cala alkhadaa inuu khadaa uu ku joogsan waayo haddii intaasoo xufaad ay dhahaan xadiidku saas maahan waa qalad uu ka joogsan waayo ama xaafid ka idqaansan hadda marka waxaa nin oo macangaga waay haye uma in buyina haddii loo caddeeyo lahu asaga qaladuu famaa rajac saqada cindahum waxaa dhacaya xadiidu xadiidkiisa dimac oo dhammaan kada alxumaydiyu ay kadaa qaala alxumaydiyu sidaasuu xumaydi uu yidhi maca bni xambalin lala qabo wabnilmubaaraka maa cabdullaahi ibn mubaaraka in lala qabo kadaa sidaasow alxumaydiyu maca bni xambali ibnmubaarakin ay qaalo waxbaa u qadarin faacilka gadaalu jira waa ficilka gadaalu jiraa kadaa sidaasow alxumaydiyu iyo wmaca bnu xambalin iyo wabnulmubaarak waa cabdullaahi almubaarak weeye almarwasi ra'ow saasay arkeen filcamali camalka ixtijaajka saas camalka inaa ninkaad uxugeyso ibnu salaaxaa tacqiibiyey hadalkan waxaa aada ku jeeda maaragtay oo cad inuu uu isagu uu soo guuriyey eh, ciraaqu siyaadaadkiisa ay ka mid ama laftiis waa uu soo guuriyey ninka la yidhahdo ibnu salaax laftiise laakiin wuu tacliiqiyey oo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi lafdiga qaala hadduu yidhayo u noqonayo damiirka waaxidka sheekha kadaa qaala qaala wuxuu dhahay sheykhi wafiihi nadarun hadalkaas nadaraa kusan oy leeyihiin haddii inta la saxo uu ka noqon waayo xadiis waa la tuuraa nadaraa kusan la hubsaday u baahantahy laakiin midaa aan nadar layno nacame laakiin macnaa waa isdiraag waayo hadalkii si oo culimmada ku isdiraagay oo ku haleeshaday laakiin waxbaa daba yaalay dhihi jiray isagaa haddana isdiraag isku samaynayo oo wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahaado radintaas iyo aqbalidla'aantaas cinaadan madaxadayga hadday tanaado ad oomino xagga xagga maaragtay xaggiis ka hatay maa yunkaru in khabarkiisa laga tago oo wixii culummadu ay sheegeen oo raddu xadiidiya lama inkiraayo waa hadal maanta arkaysaa sawaab ku dhow saasuu leeya maa yunkaru hadalkaas lama inkiraayo nacam oo waxay leeyihiin qofka u caddaynaya waa qof uu ku kalsoon yahay laakiin taas waxay ahayd xagga caqiidada qofka da waxyaalo ta'wiilsanayo xujada see loogu oogi karaa qof hadda uu culummo u yaqaano inuu ku ooga waayo xataa yukafar laakiin tan waxaa dhici karta riwaayadda inay ka duwan tahay riwaayadan ictiqaadkiisa maahan ummaddu ku faafinayo ninkan marka hadduu wax dadkii dhammaa ay uga naseexeeyeenoo waa qalad ay yidhaahdeen ou yahay kolba xadiidkaas horta laga warin maayo oy culimmada khalq qabteen waa shaad ee axaadiidkii kale ma dhacaysaa ma dhac mase ma dhacayso axaadiidkii kale ma dhacaysaa mase ma dhacayso axaadiidkiisoo dhan qowlkan marka xoogaa waa macquul in la hubsado waxaan macinaadii ka yihiin mase wax ilaa hal xadiid maahan moogta xadiidkiisoo dhan hadday alla arko inuu cinaad ou yahay xadiid dhan baddaa lagu soo qaala wuxuu yidhi nusalaam wa fiihi hadalkaa nadarun ayaa ku sugnayd oo xumaydi iyo ibn xambal iyo yidhaahdeen id kaana cinaadan nacame laakiin idaa kaana cinaadan madax adeyg hadduu yahay oo minhu xaggiis ka aatay maa yunkaru daahidintaan lama radinayo وأعرضوا في هذه الدهور عن اجتماع هذه الأمور وأعرضوا cلمadii way ka jeeseen في هadiه الدهوuri زمنadan dambe oo xadiidka زمنkiisa laba qaybood u kaqayaan زمن متaqadima iyo زمن متأخر زمنka متaqadimka waa wixii saddexda boqol ka dambeeyey saas oo axaadiidta dhawaa dhammaa ma badankiisa dawaawiinta ay gashay iyo adig qarnigii afaraad wixii u dhudhowaana laga yaabo in riwaayaad ay jiraan toos loo horimaayo wixii intaas ka dambeeya axaadiidta dawaawiinay gashay marka annaga hadda bukhaari aan warinayno ijaaso ku qaadanayno inta annaga iyo bukhaari noo dhexayso cumdo maaha wax saasoo muhimmad ma inta muhimaddale waxay waa bukhaari iyo nabiga inta u dhexayso intaasna waa sugantoo waa la huye waa la hagaajiyey culammadii iyo muslim oo kale culammadii islaamka talaqawhu bilqabuul ayay maarka ay kula kulmeen soom sidoo kale muslim daawiinta waa la hubiyey kutubta kale wixii saxiixa ah iyo wixii daciif ah, waa la kala hubiyey asaaniiddii baa taalla waa wax la gaari karo kutubta marka dawaawiintay ku sugnaa ama masaaniid ha ahaado sida axmed musnad baqiy bin mukhalid mukhalid ama sunanta ha ahaato sunan alarbaca iyo saxeynka ha ahaato ama ajzaa ha ahaato ama macaajim ha ahaato macaajim waa waxa nin walba sheekhdiisa intuu xarfu mucjama u sameeyo shiikhiisa inta xadiid uu ka wariyo u sheega macaajimtu asaas marka hadhow marka dambe oo axaadiidtan ijaazaad lagu kala warinayo la warinaayo waxaa looga jeedaa tabaruk oo sanadkii ummaddan khaasadu ahayd inuusa go-in hadda zamankan dambana lagu gaboodfalo dadkii waxaaba iska dhigeenba waxaan u baahnaynoo nin walba isagoon akhri aqooninoo tuu kutubay iska qaato maaragtay isaga ciyaarayo xadiidkii la naxlina oo xataa nin caalimho mutqinoo xataa yaqaano oo dad dadka hore aan lagu akhrinayn tanna hadda waa qusuur laakiin zamankaas waxaa lahay waxaa loo shardi uun ah ninka cadaaladdiisa inuu masuurulxaaliyo fiska aan lagu aqoon dabdiguusana inuu maaragtay kitaab sugan oo muqaabalaysan nin maanta ma arkaysaa eh, lagu dul akhriyo ama asagoo ka wari kara hadduu isagu yaqaanoo daabidsan yahana haddee asaga iyo kitaabkaaba la cuskana hadduusan isagu aqoona un asaga sanad keliya laga rabana nin daabid aha kitaabka haayo markuudan waxaa dhacday dad maanta ma arkaysa aan aqoonba lahayn waagi kitaab haddii la akhriyo majliska inta joogto ah waa la xaadirina ma gara majlis inta joogto o dhan waa baxa waa la qoraya hadhow markuu cusuurtu isbeddesho oo dadkii xertahayoo runta ahaa wax laga waayo ayaa nin waxaa lagu arkaa isagoo yar meesha la keeno iskaba geeda qorow ahoo iskaba shaqaysta ahoo cilmi meelow u joogiyo ba' iyo ta aan la aqoon hadhow wax kastana dheer lama aha ninkiiyaa loo yeera waxaa la leeyahay war xadiidkaasaa waa aad fadhisay waa kugudul akhrina waxa la akri waxba inu iska aqoona dhec laakiin yaa yaqaana dad kitaabkii soo labdiyaa yaqaana oo xerowyaal ahoo usuul saxiixa ka soo wariya isaga sanad caaliyaha laga raba nina magaciisa isagaan hadda waa ilowsanahay oo waktigii dahabi iyo mukatiir iyo lagu akhrisan jiray isagoo yaraa waxaa la keenay xalqo sheekhaa la keenay bukhaari nin warin dadkiisii markay dhammaadeena waxaa lagu arkay samaacaadka ninkaas inuu meeshoogo isagoo wiilya ninkii hadda birta tumaayo oo geeda qorow aho cilmiba maaragtay ama waxba ka aqoon aalooy looy warkaale aa yidhi kuskan soo fadhiiso xadiidan aan warinaynaa maarata asaga markaa istiqaa iyo labadi midna lagama rabo rag kale axaadiitooda xabsanoo culamo oo jilbaha ku murxeena jooga oo usuushoo kale dhan iyo riwaayaadka maaragtay farabri maa tiraahdaa gudar maa tiraahdaa kariime maa tiraahdaa waxaasoo kashmahini maad waxaasoo dhan baa dee sida qur-aanka loo kala yaqaano iyo qiraa'aadka u kala yaqaan ha raggaasaa marka labdiga saxaya isaga ninkan maxaa laga rabaa dee wax la sanada ma joogo dadkii asaga uu kitaabka la dhegaysta halba kama nool markaasaa laysu sheega waxaa rabaa sanad uun dheer in loo gaaro marka saas darteed wa acraduu way ka jeesteen fii haadihi duhuuri can ijtimaaci haadi lumuur umuurtii aan soo sharaxnay oo haddee maaragtay cadaaladii lagu adadkaysanaayey laqdigii lagu adkaysanaayey oo niqaadkii hadda aan soo marnay ay kamidta way ka guursadeen waa licusrihaa culayskeeda maxaa ma la samaynaa marka waa wixii saddex boqol afar boqol iyo ka dambeyso bal yugtafaa waxaa lagu kaaftoomayaa bilcaaqil nin caaqil almuslimi ee muslim albaaliqi ee baaliq ahayo hayrilfaacili mid sameeye aan ahayno lilfisqi daahiran fisqi muuqda waa mastuurulxaalka ee loo soo daadegahan wa fi lafdina bian yakuuna yahbutu inuu sugaayo maa rawaa wuxuu warinay bikhadin mu'tamana qof aamina khadkiisa waa in lagu sugo yahbuta waa inuu ku sugnaado maa raa wuxuu waray bikhadin mu'tamana macnaa kitaabka laga warinayo waa in nin aamino khad oo mu'tamanoo lasoo muqaabaleeyo dad yaqaanana waa inuu joogo ma garata dad yaqaanana waa inay joogaan ma garata waa intaas wey sababta waxaa la rabaa inay maaragtay silsiladu baaqi noqoto wa annahu yarwi inuu ka waraayo min aslin asalkaasoo waafaqa waafaqay liasli shaykhi shaykhiisa asalkiisa waafaqay kamaa qad sabaqaa sidanoo hormartaba oo qofka inuu asal ka wariy marka hadda aan meeshaan hadda aan soo marayni kalaa min aslin iyo ma garat iyo markii kaloo midkii oo sahwiga badan soo maahan isagana maanaan soo marin bikarati oo curifa bikasrati sahwi soo ahayn wamaa xadaa min aslin صaxiixi soo halkaas soo soo marin saan aan xagg ku soo marnay sidaasaa la sardiya marka dabdigiina waxaa looga kaaftoobay inuu asal saxiixa lahaayo asalkii sheikha waafaqsan qof yaqaano oo maanta ma arkaysaa mutqinoo yaqaanana meesha inuu joogo sheekh ama arday ama nin wax yaqaano inuu joogo asalkaasna si fiican loo akhriyo looga wariyo linaxwi daa sidaa linaxwi daaka sidaasow naxal bayhaqiyu ayaa u qadaray ayuu bayhaqi u leexday saasuu u leexday oo wuxuu yidhi falaqad aala samaacu maqalkii wuxuu iyo xadiidkii maqalkoodii iyo taxdiidkii wuxuu isugu soo aruuray litalsalsuli sanad ay libaqaa'i tasalsuli sanad sanadka baaqinimadiisa ee shuruuddii hore lama haayo loomana baahno maxaa loogu baahnay adiga bukhaari haddaa warisi shay kastoo saxiix haddaa ka warisi inta muhiimada waa maxay waa bukhaari iyo wixii ka dambeeya kitaabka in la sugo ayaa loo baahanya ilaa bukhaari haddaad silsilad marka aada ku hesho oo dad iska labdhigoodu iska maaragtay xoogaa roonya dad iska mastuurul ah, cadaaladooda ee macquul ay taa ku wariso kitaabkiina bukhaari uu sugan yahay maaragtay macnihii ugu weynaa waa noo yaalan laakiin inta maxaan u haysanaa libaqaa'i silsila hadda annaga marka waxaa naga dhusan gaar ahaan qudurgeenna soomaaliga silsiladii ma haysano badan kitaab inta qof xoogaa soo akhriyo uu laqbaysto maahan wax kitaabsa nin walba waxaa arkaysaa carabta iyo hindiga iyo oo culamaha axaadiisa warinaysa asaaniidow haysta marka maba kuu baraarujino hadda xadiidkaa nugu yaraa waagii hore maxaan soo gaaray markaan lixdan iyo lixdii meelahaas masaajiya aan ku soo arbaciin iyo kitaabu daruuratu naasixna ay dhahaan mawduuc iyo daciif maana wax kale aan ku mar damba waxaan arkay abujamro xoogaa la aqriyo mar isleextamaadkaas agteeda sheekh baraan suuley oo ka soo noqday allah yarxamhu sacuudiga ka soo noqday aa ah dadka waxa uu keenay riyaadusaalixiinka u akhriyey iyo maaragtay maksusalbukhaari zabiidi riyaadku weliba si fiican u yaqaano sheekhu weliba tarbiyada iyo aadaabta aada u yaqaano ku tarbiyey jira labadaas kitaab oo maaragtay xoogaa uu kusoo biiriyey kabacdi baa unbaa sunanka iyo xoogaa la aqriyay adii dadka aqri jira sheekh nuuraa kamid asag aad yaqaan laakiin asaaniid ma aanaa maqli inuu maaragtay u sheegi jireen iyo shariif cabdinuur iyo dadkaasa aqrinta iyo marka sunanka ku bilaabay iyo sheekh maxamed qawri dhammaadaasaa ku bilaabay marka hadda uun dad asaaniid xoogaa soo qaadqaatay waa jiraan anaga lafteed nin hindi ahoo sheekha maaragtay mubaarafin jiro siirada raxiiqu maqsuum sheikha leh annagu kooxa soomaaliya ayaan ka qaadanay waa noo yaalaa hadda maarata kitabaha sunankaa ka qaadan nacam marka saasumaa laga rabaa hooy haye linaxwi daaka sidaasoo albayhaqiyu naxa ama naxa albayhaqiyu u jihaysa isagana xaakima kaga horreeyaa la yidhaahda abu daahir asilafi isaga ninkan muxadidka horexyada dheera cumriga dheeraa isaguna waa ku waafaqay oo muxuu yidhi bayhaqi falaqad aala samaacu samaaci wuxuu u intahood oo ku soo dhammaaday litasalsuli sanad ay libaqaa'i tasalsuli sanad sanadka tasalsulkiisa baqaheeda ummaddan uu ku baaqi noqdo in la helo marka taas waa in lagu dadaa ardada lagu noolay nin walbaa hadda meelaha inta uu iska marmaro waa isaga waxaan la akhriso bukhaari iyo muslima ya akhi bukhaari muslim aqaana xataa xaafid ibn xajar ma ku dhahay muslim bukhaari aqaala waa da kaasa dhex dabaashay oo cilmiga oo ka soo saara aada yaabayso xataa ibnxaafid ibn xajar albani oo ku tilmaamay axfad alxufaad ma ku dhahay muslim bukhaari aan si fiican u aqaano ma ku dhahay laakiin midaan arbaciinka akrin karin ah wuxuu ku le muslim bukhaari aan aqaano adduun waa akristau ku leeyahay waxaa arbaciin haddii keliya waxaa kitaabka alculuum walxukm ku jira ma yaqaan inta yaroo kitaabka maaragtay eh, imdaqilcid uu leeyaho oo maaakhida waxba kama yaqaan inuuna xadiidkiis kutubahan uu sheega u nisbeynay inuusan noqoona dhacdo mar un wadaad iska laqbeynaya tijrada soo mar waa aqaanoo kale waa aqris kabacdi uma ma yaqaan marka waa aqaanaadeenna waxaa weeye waa arrin cajiib ah hadda kitaabka ugu yar kabar musطalaxa ka soo qaad ama kitaabka hadda waa akhrisana waxaa ka faafahma mar alla markaad kutubaha sii dhex gasho sunan oo baabkan kusii fogaa fahm hadda aadnan ka fahminan ka fahma oweyn ilaa waxaan rag oo cilmi badan yaqaanaa soo qoray marka waa ishaaraad ma garat waa wiil banooni yaqaanoo la tababarayo wixid buuxi waa yaqaana banooni waa yaqaan waa la tababarayo laakiin ninkan la tababaraya haduus waxba aqoonin ka war nimankan cilmiga xadiidka ku dhex jira marka qawaaciddiiyo kuu sheegshay qawaaciddaas in alla markaad kutubaha sunanka sii dhex gasho markaad cilmigan sii bari marka adiga isku deda xadiis inaasan manaahijta muxadiiinta aada raacid xadiis sida loo kabo sida shaad loogu xukumo waxaan hadhow tadbiiqay u baahan yihin markaas hadalkan waa kuusii dhadhama muxuu yidhi sheekhu meesha muxuu ku yidhi waxan muxuu ku yidhi hadda beedka iyo laqdiis iyo xoogaa bal waxa ku jira ayi kitaab aada akhrisato shiikh ugu dambeeya markaad noqoto axaadiista arbaciinku waxaad fahmaya islaamka o dhan si usoo koobta ilaa waxaa le waa axaadiida usuul islaam koobaysa sharxi karta adiga qof iska mubtidaa-i laakiin raja waa sharxa si usluubka usoo koobta magarad laa toban xadiiuu sharxaa inama alacmaal binniyaat maaragtay man axdad fi amrina haadaa maa laysa min fahuwa raddu xadiidkii kaleeto maaragtay alxalaalu bal dhowro intuu isku keeno sidai islaamkan u kiyeyso dhab kuusoo siina mara idin soo diyaari doona insha allah marka maxaa dhow faanol farkama qadno meesha nin walba hal kitaab inta waxoogaa lagu laqbeeyo laga yaababa xataa dadka qaarkoodoo laqbaynayo inaysan macnaha u dhaadhicina beydka isisaaru kule beyd isaar meesha maa la meeshan waa cilmi asaga amjibaal haddana waa naqaana xaafid ibn xajar isagoo ciil u dhimanaya lacal oo le waxaas baxkay kama gaarin kitaabkaas maalif kama ikhtisaarin kaas a laga yaabaa inuu dhigto soo saas oo kale shaafiiciy oo kale saa isagoo maaragtay xagga xaqiiji masalada ka dhibata taa ka dhiba xaqaas xaqiiji a laga yaabaa inuu geeris bukhaari sidaas oo kale isagoo cilmi tabsan muslim isagoo cilmi baxta ku dhex jiro xadiid aaba nafta kaga dhaco xadiid la weydiiyey oo isagoo gurigiisi fadhiya majliska mudaakarada waxaa timir loo soo geliy baxdigii ku marqaansay maba ogaba timirtii iska cuna baashuu ilaa ku dibiray hadhow nafteedu ka dhacdaa guriga looyi intaa xadiidkii baana marka cilmi waa saas warwiilasha dadka meelaha warwareega casha la soo barsaan oo kale walax gaar oo aqaan ah isagaaba dadka xukumaayo ma gar ilmo yaryaroo culimmada xukumaayo allah almustacaan hay wuxuu yidhi marka wa acraduu way ka jeesteen fii hadihi اlumuuri can ijtimaaciha fi hadihi duhuura sanooyinkan can ijtimaaci hadihi اlumuuri umuurtan kulankeeda waa licusrihaa kulayskeeda waxaa cusuurtan waa asaga wakti ibnu salaax iyo wakhtiyaalkii u dhodhowaa iyo wixii ka horreeyaba adi waa wixii afartii boqol saddexii boqol ka dambe bal yuktafaa waxaa lagu kaaftoomayaa macnaha cadaaladdii bilcaaqili ninka caaqilka almuslim muslimka albaaliqi oo maanta qaangaarka hayr اlfaacili aan falaynin lilfisqi fisqi hayr alfaacili macnaa eh, eh, hayran faacili lfisqa ayay ahayd laakiin xoogaa beytkaa lagu saxaa laantan haddi raba la iska xadfi karaa hayra alfaacili alfisqa waa iska dhigi karta laakiin laanka waa lagu buuxinaya lilfisqi aan falaynin daahiran waaye xagga daahir intaasaan lagu filan wa fi labdina bian yahbuta waa inuu sugnaado bian yahbuta waa inuu sugnaado bian yahbuta waa inuu sugnaado maa rawaa wuxuu warinaayo ma garat bikhadi mu'tamanin nin mu'tamana khadkiisu ou qoro ma garat oo nin lagu kalsoon yahay kitaabka laga warinaayo oo ijaazada laga qaadanayo ou qoro wa annahu yurwaa in laga warinaayana min aslin waafaqa waafaqay liasli shaykhi shaykhiisa asalkiisa kamaa sabaqaa sidii noo hormartay linaxwi daaka sidaasuu albayhaqiyu naxa naxaadaas kale waa xadfan tahay sidaasuu bayhaq u leexday asagan uguma horreyna xaakima kagu horreeyey oo muxuu yidhi falaqad aala halkan waa maquuladiisii oo uu gabay ku taxaa ciraaqu linaxwi daaka naxal bayhaqiyu ayaa meesha uga xadfan sidaasuu bayhaqi u leexday oo hadalkiisiina muxuu ahaa waa kana maquuladiisii uu yeeri falaqad aala wuxuu u dhammaaday assamaacu maqalkii iyo riwaayadii litasalsuli biqaa'i sanadi litasalsuli sanad ay litasalsuli biqaa'i sanadi fii hadi lummati ummadda inuu ku baaqi noqdo iyo u halkaas marka baabkaas dheeraa ee mishwaarkiisa oo badnaa ee maaragtay dhowr usbuuc la jiitamayna laakiin baab muhiimaho waa musطalaxa furihiisa sidaa in lagu celceliyo aada u madan ayaan maaragtay aan uga baxay halkan waxaan ka gelaynaa baab la yidhaahdo maraatib aljarxi watacdiil waa baabkii laftiisii ay cadaaladu say ku sugnaanee cadaalad la-aantu say ku sugnaanee waa soo marnay taas lafteeda oo waman zakaahu cadlaan facal soo maaha marka dambena sida saxiixa wuxuu yidhi waaxid hadduu taskeeyana waa yakfi laakiin halkan muxuu uga hadlayaa jarxiga iyo tacdiilka maraatibay leeyihin jarxiga iyo tacdiilka maraatib ay leeyihin macnaa maraatibtu waa maxay cadaaladdu meel mooda nin cadaaladiis iyo labdigiis waa qimo nin waa xoogaaga ka hoosayda nin waa kasii ogaa kasii hoosay xadiida maqbuulka waa kii saddex loo quluuqay qaybta ugu sarraysta oo maalig iyo sufyaan iyo shaafici iyo axmed bin xambal iyo waa qaybta asaaniiddooda la yidhi asaxi alasaaniid waa arfac waxaa ku xiga qayb kale oo asaaniiddoodu saxiix tahay sida burayd ibnu abi burda eh, brid بn cabdالlaahi ibn abi burda ibn abi muسى الأشcrي brid بn cabdالlahi abis ka wari can jadihi eh, waxuu ka warinayna eh, abu burda brid بn cabdالlah بn burda can abi burayda can muusى marka waxaa ka warinaya brid بn cabdالlah can jadihi abi burda an abiihi an abiihi burda can abi burda can abi muusa alashcari xadiistaas waxaa lagu sheegay iyaga kuwaa dhexdhexa inuu yihi waa saxiixa iyagana darajada roonroon waxaa ku xiga saxiixa rijaalu muslim ragga ah oo waa maxay sayr bn abi saalix can abiihi can abi hurayra ama cabdiraxmaan bn yacquub cabdiraxmaan bn yacquub can abiihi can abi hurayra cabdiraman yacquub bn calaa baan dhihi jir kabacdiyaa imaanaya dabaqadii xasanka oo waa maxay maxamed ibn isxaaq iyo camar ibn camar eh, camar ibn can eh, camar ibn shacayb can abiihi can jaddiha dabaqadaasaa imaanaya nacam wahaakada daciifkuna waa kalwacinaya dee nin oo kadaab ah oo maxamed binu saciid almasluub iyoo kale iyo rag dhexdhex ah, iyo rag daciifa ma garata iyo rag iyagu xoogaa xadiidkooda maaragtay aduu muqaarano ou helo xoogaa wax kaba ou helo ka mahay tajriixan waa saas oo kale marka maraatibta ayuu ka hadlaya ma garata lanno ruwaaddu isku maraatib maaha waa martaba bacduhaa fowqa bacdi wاljarxu wالtacdiilu qad hadabahu bnu abi xaatibin id ratabahu washayku zaada fiihimaa wasiidtu maa laysa maa fii kalaami ahlihi wajadtu فأرفع تعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو ذا عزو لحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك مأمونا خيارا وتلا محله الصدق رأوا rwوا عnه محlه الصدق rwوا عnه إلى صدق ma hu kdaka شhayk وsd و وsd faxasb و شhayk fqd haye sheikhu wuxuu ku leeyay waljarxu watacdiilu jarxigan iyo tacdiilka qad haddabahu waxaa tahdiibiyey ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim ninka la yihahdo abu xaatim araazi ninka la yidhaahdo oo aad iyo aada bukhaari maanta ma arkaysaa eh, lana mucaasir la ahaa eh, jarxigii tacdiilkana laba imaam ku ahaa wadaagsanayay wiilkiisa oo isaguna dadaad balnaa kutubo badanna leh kutubtaasna badanaa waa su-aalaad aabbihiis iyo ninkii kaloo qariinkiisa abu rus zurcat araazi isagoo xataa dabaqada axmed binu xambal ka yar ama axmed binu xambal hadduu arko uu u carari jiray xifdiga heerka gaaray ee muslim kitaabkiisa markuu alifay ou tusay asaga uu yidhi wuxuu ka raali noqdana waa daayey wixii kale uu yidhi ushtub ka tirtirna waa ka shadiyey saasuu ahaa ninkaas martabadaasuu le iyo ahaa ninkaas u ka warina ninkaa ibnu abi xaatimna asagoo nin cilmiga badan oo xataa tarjuma aabbihiisa xataa hadduu mashquul ku jiro xadiidkuu ku akrinayo saan waqti uga cunnada inay iloobaana laga yaabaa kalluun intay soo gataan kalluunkii waqtiga u waayo so intaas wuxuu akrinayo waxaa kaaga daran intaas cibaadada iyo maaragtay tacabudka ma sabarka iyo sida loo dhibi jiray ninkaas iyo sabarkiisaa kaaga daran nin haddaa akhriso cajaa'ib culumada islaamka marka dad zamankan joogaa inta meelo wax akrisaan iyagoon tayaano iyo dadaal midna lahayn ay dadkas ku salsaloolanayaan zamanka ma yaqaanin juhuuddan iyo dadkan se ilaahay ugu dhowaayeen arwaaxdooda saafiga ah juhdiga ay bixinayaan sadaqoodkooda cibaadoodkooda soomkooda khawaadirtoosa u kontaroolaayeen marka waxay dhaheen libax nin aqooninaad taataagtay yidhaaheen dadka maaragtay culummada hore isku maaragtay ama xataa dad la mucaasira oo isa gaarin oo isku baab ahayn salsaloolanayo waxay dhahan libaaxa ninaan aqoonina maaragtay shilinka guur ama madaxa taa taatoo jirjir allahuma mustacaan waljarxu jarxigii wa qad hadabahu waxaa tahdiibiyey waljarxana waa kugu bannaan tahay oo waa baabkii waxa weeye tanaasuca waa inaad tidhaahda waljarxa watacdiilna waa ku bannaan tahay oo mafcuul hadaba ay tahy ama laga mashquuliyo ma yani baab ishtiqaal inaad mubtado ka dhigtana waa banoonta waa meelihii ay dhihi jireen waa sawaa wax dhinaca fatxaha rajaxayana ma laha wax dhinaca rafciga rajaxayana ma laha sababtoo ah mubtadana waa u suubataa maxal ibtidaa dhacday haddii kalena in la nasbiyo maaragtay ee hadhow laga mashquuliyey ficilkeedii oo damiirka udhow lagu mashquuliyana waa dhici karta baabu ishtiqaala soo gela meesha wاljarxi wاtacdiilu qad hadaba waxaa tahdiibiyey oo maraabtitiisa kala hufay ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim ninka la cabduraxmaan magaciisa id ratabahu wow tartiibiyey oo dare maraatib u kala yel maraatib bacduha fooqa bacdi washaykhu sheekh ibnu salaax la yidhaahdo asagoo u geynaya culummadii kale wixii ay yidhaahdeen zaada fiihimaa waxbuu ku daray ma garan ah. shiikhiina waxbuu ku daray wazidtu anna waa ku daray maa fii kalaami ahlihi maa wajadtu waxi aan helay fii kalaami ahlihi ahalka xadiidka maaragtay kalaamkooda wixii alfaadaas sharciga iyo tacdiilka iyo maraatib ku saabsan anna waan ku ziyaay waan ku daray dahabina isna waxbuu ku ziyaadiyey oo wixii dahabi badana wax oo soo qaatay xaafid alciraaqi ibnu xajarna waxbuu isaguna uu qaabuu u sameeyey oo qaabkan ka agdhow ayuu u sameeyey oo isaguna uu raggii ka horreeyey wixii ijtihaadkiisu gaarsiiyey oo markaas iyo maraatibteeda oo saa u kala hofay markaad asalka cilmi waa wax la guuriyey nin wax walbaba uu iskaga qooshaayo maa waa laga yaaba ninka inuu baxfi iyo baaritaan uu ku helo waxyaalo dadkooda isan idraago laakiin badanaa cilmiga naqliga u badan yahay wixii hore unbaa la tahdiidinaa oo la niqaashaya oo wixii ah, marjuuxa laga hayo wax kaloo saalixaa lagu soo daraya nin kalaa ka daba imaanaya wixiiba u fiirinaya oo isu fiirinaya xaggii xagga wax kaloo kasoo soo khulaasaynaya wahaakada tacaqibaadkaas ayaa maanta ma arkaysaa soconaysa laakiin cilmigu asalkiisu asaaskiisu waa salafka wixii laga soo guriya waxaanba mooda aniga inaa dalka <laughs> markuu babayaa waxaan irma mugdiga soo darey waa maxaa nacam hay wاljarxu iyo wtacdiilu qad hadaba bnu abi xaatim ayaa tartiibiyey isaga aada maaragtay shaandheeyey dheh qad hadaba waxaa shaanday ibnu abi xaatim id rataba wou tartiibiyey washeikhu zaada fiihimaa wou ku daray wazidtu anna maanta waa ku daray maa fii kalaami ahli maa wajadtu waxaan idhi fii kalaami ahli ahlulxadiid kalaamkooda wuxuu ku saabsanay fa arfacu tacdiili siiqooyinka tacdiilka waxaa ugu rafcisan oo ugu ugu maaragtay sarreeya maa karartahu waxaad celceliso oo ka hiqatin habtin ayaa tiri ama hiqatin hiqatin ama habtin habtin ayaa tiri walow acadtahu aadba ku celceliso halkii leh ama hiqatun habtun dheh oo laba lafdiyo isku mida ka cabir ama iqatun iqatun sabtun sabtun labadaas celceli walow acadtahu aadba celceliso halkan martabadan cinda alxaafid ibn xajar fi taqriib hal martabaa ka samaysa awhaqu nnaasi haddaad tira dadka kan ugu iqaysa ilayhi اlmuntahaa fi اtahabut meesha tahabudka iyo siqanimaduba meesha uu ku dhammaado qaayaheeda madax meel ka korayso la salaax ma jirto ma dhihi jiro soomaalida yacnii nin hiqaa haddii la raadiyo meesha ugu dambeysa sida hadda lagu sifaynayo maalik oo kale ama shucba oo kale ama bukhaari oo kale magara culimadaas yaa lagu sifeeya ama darajada ka weyn oo shaafici oo lagu sifeeyey inuu mujaddid lqarni ma garat jid اlqarn maaragtay aلthaani inuu yahay mase athaalid ay dhahnaa qarn athaalid inuu yahay waa darajo weyn qof xadiid iyo cilmi iyo kifaax meel ka gaaro sababtoo ah dadkii axaadiidtii eryaaya oo ahlu ra'yiga uu doobinaayo unbaa ilaahay soo saara xadiidka xijaazeenku bartay ciraaqoyn axaadiidoo eh, yaqaanoo bartay ahlu ra'yiga waxooduu fiiriyey waa la munaadarooday meelo badan oo maaragtay uu uga uga adkaaday markaasa waxaa u soo baxay infatax lahu baab kabiir axaadiisya loo jamciyo ahlu ra'yiga sida loo tafniidiyo usuushii qawaaciddii musطalaxa iyo fiqiga uu dejiyey maca asabri wاlxilmi waالtawaaduc maa ninka dhihi jira waxaan jeclaan lahaa cilmigan in inta laga qaato aan la isheego o dhan shaaficiyaa laga wariyo dadkuna iska qaata ikhlaaskiis fiir wuxuu leeyahay waxaan jeclaa nin haddii aan la doodo in isaga xaqa alla waafajiyo si aan u raaco ومعa ذaلiكa ilaahay korow ka dhigay subحaana وataعaaلى ninkas dad badanoo xusaada ay xasideen oo ay dacniyeen maaragtay iyagoon wax xujaa u haysanin laakiin ma zaadahu ilaa شharف zaadu شharف u ziyaad naعam فأrفacu تacdiili ma karartahu kaثiqatin ka hiqatin habtin aad ama kaثiqatin hiqatin iyo habtin sagoo la acadto waxaa ka sarreeyaan dhahay martabada xaafid bin xajar oo sheegay uu yidhi ilayhi اlmuntahaa fi takabur nacam awhaqu الnaasi uu yidha taasaa ka sarreysa walow acadta a ku celcelisid macnaa hiqatin habtin keli inaad tiraado maan hiqatin hiqatin habtin habtin haddaad tiraado waa kaas waa martabada koobaad cinda alciraaq ibnu xajar waa martabada labaad uma yalihi waxaa la xiriira martabada labaad waxaa waaye hiqatun keliya aw habtun ayaad aw mutqinun ayaad ow xujo intaas waa isla darajo inta waa isla darajo ciraaqi waa martabada labaad xaafid ibn xajarna martabaday noqone martabada saddexaade ilaa hal mara iqatun sabtun mutqinun xujatun intaas waa isla darooji aw amase waxaa kuwaan la mida awdaa casow hadday kan u sameeyaan alxifda xifdigii aw labdan labdigii ayay licadli loo nisbeeyay macnaha waxaa weeye qofaad waxaad ku tiri xaafidun caadil aw daabitun cadlu ayaa qof uu nin imaama ku sifeeyey marka marka waxay la mid tahay habtun ow mutqinun oo xujatun keliya adi weeye sababta haddaad tidhaahdid daabidun maxaa kaa maqan ilaa hiqa markaad leedahay ama mudqin ama xujo markaad leedahay waxay ahayd daabidun iyo caadilun laysku daray asalkeeda haddaa marka tidhaahdo xaafidun daabidun xaafidun daabidun haddaad tidhaahdo maya xaafidun caadil haddii aad tidhahdo ama daabidun caadilun haddaad tidhaahdo martabadii hiqay tegaysaa ow daa ow daa ay fi الثalaaثaةi الأkhiira nusiba nasaba ala'imatu a'immadii waxay u nisbeeyeen alxifda ow ow dabdan bay licadli u nisbeeyeen macnaha waxaa la mida saddexdii hore waxaa la mida haddii ow amase cazow haa nacam way nisbeeyeen ma garan alxifda ow dabdan licadli u nisbeeyen a'immadii hadday xifdigiiyo dabdigai cadaalad ay maata u nisbeeyaan waxay la mid tahay adigoo yidhi hiqatun habtun mutqinun xujatun ay la mid tahay sabat waa maxay xaafid keliya meel ma istaagi karto xaafid keliya markaad timaado labdiga kutas maxaa ka maqan haa cadaaradee maqan sababtoo ninka shaadikuu la yidhaahdo xifdigiisa waxaa fi lghaaya labdigiisa laakiin maca daalika waxaa weeye cadaalad ma ahayn waxyaalo badanaa laga soo wariyey oo qaab darnay bal beena laga soo wariyey haddana saas ay tahay ummadda muxadisiinta waraca waa ku tacanudi jira oo xifdiga waa ku qabsan jira tacanud waxaa la abudiyaad daalisi dayaalisi markuu rixladii soo dhammaysto dhulkiisu u noqonayo ayuu ooyey saal maxaad ooyay dadku markay cilmiga soo bartaan waa kuwa farxeen wuxuu idhi shayaadiinul insiyo ayaa iga horreeya shaadakuun iyo dad aana diina lahayn xifdina kaa badano balaayaa qaab daran ayaaba marka ka horeeya oo dhahay maaragtay oodan waxa waaye iyagana waxooda laguma kalsoona waxaagana maaragtay waa midda elijen geeda ma daaqo lagamana daaqo ka camalo balaayo wuxuu yidhi iyagana aan haddan cadaalad oo diin looga warya aan lahayno xifdi waa leey laakiin cadaaladdii ku dhimay dadkiina nabadgeli maayo maantana waa kugu qabsanaya kaa jecjecsiina ummaddii kugu fasaha <laughs> dadkaasaa jirkudha awdaakan cazow yaa waxay u tiiriyeen alxifda xifdigii owdad bane licadl u tiiriyeen intaasna waa isku martabo ya ow idaa haa ow amase idaa cazow hadday u tiiriyaan haa idaadaasaaba khaladka dhama iyadaa ii keentay laqbaha dhama iyadaa naga halaysa ow amase idaa cazow hadday u tiiriyaan alxifda xifdigii ow labdan labdigii lacadl u tiiriyaan macnaha hadduu teesa waxaan idhahdaa waxaa isla qaban la'daa ilaa qalad waay anaa qalad u aqday ow idaa cazow culmadii hadday u nisbeeyaan alxifda xifdigii ow labdan ayid labda iska dheed markaa laqbeenayso idaa cazow alxifda aw dabdan aw idabd ay u nisbeeyaan licadl oo yidhaahdaan xaafidun daabid ama daabidun caadil haddii ay dhahaan martabadii saddexaad waa tana wayali waxaa la xidhiira laysa bihi ba'sun baas kuma sugna gadaala nooga imaan doontaa laakiin hadduu ibnu maciin uu yidhahdo laysa bihi ba'sun gadaala nooga imaan doontaa casarka beriye iqatun ay tahay laakiin culimmada kale hadii laysa bihi ba'sun waa iska martabada saddexaad wey saduuqun run badana waayo waa martabada xadiidkooda oo xasanka yaha kuwa nacam wasil bidaaka waxaa la xiriirisaa oo macnaha aa ku dartaa ma'muunan ku dar oo ninkaa nin la aamino wa khiyaaran nin wanaagsan wey intaasna waa darajada saddexaad wa ma garan uma haa wayali waxaa la xiriira ma garatay oo martabaa hiqatun iyo habtun iyo mudqin oo xujatun xaafidun cadlun daabidun xaafidun xaafidun xaafidun cadlun a sax daabidun cadlun ahay sax waay labadaba cadaalada loo wareejiyo ilaa lafdigii xifdigu waxay kusa lafdiga ku tirsanaan moogta ay laysa bihi ba'sun saduuqun wasi la xariiri oo ku dar bidaaka ma'muunan ku dar wakhiyaaran intaasoo ku dar watalaa waxaa raacay oo intaas ka darajo hooseeya oo waa kuwaan kuwa xoogaa xadiidkooda ama xoogaa uu dhow dhow yahay kuwan horta waa xadiidkooda waa xasan wayadhaa laysa bi ba'sun sadiiqun wasil bidaalika ma'muunan khiyaaran waa kuwa xadiidkooda oo xasan yahay watalaa waxaa raacaya maxallahu sidqun makaan runeedow taagan yahay saduuq waa mubaalaqa ku jirta run sheega badana waayo kan waa ka hooseeya marka rabow canhu way ka wariyeen waa nin wax laga wariyey ilى صidqi maa huwa runa uu dhow yahay wakadaa shaykun wasat waa sheekh dhexdhexaadow ow wasadun faxasun maa wasad keliya u dhahay ow shaykun faqad waa isu dhow yahay iyo wasaalixu اlxadiidi xadiidkiisu waa uu dhow yahay muqaaribahu haddaad tiraado muqaaribu اlxadiidi xadiisku waa dhow yaho axaadiida xufaadda u dhodhow yahay jayiduhu xadiidkiisu waa wanaagsan yahay xasanuhu waa wanaagsan yahay muqaarabahu haddaa ra'da kor dhigtid ay xadiiثuhu yuqaarabu axaadiiثa maarata axaadiiث annaas uu dhow yahay macnaa nin qalad badan maahan camal labadaba marka ism faacil ismu fucuul waa isku mida yihiin isku darajo waay muqaarib haddaad tara xadiidkiisa dhow xadiis muqaarabna xadiidkiisa axaadiisa kale u dhowaanaysa waay marka macnaha waxa weeye labadaba markii la isku daro nin xadiidkiisa uu axaadiista ruwaadda uu khilaafsan yahay ma ah nacam haye suwayluxu lxadiid xadiid waa wanaa suwayluxu waa nin wanaagsan mid kale ogaada haddii ninka la yidhaahdo haadaa rajulu saalix iyo rajulun saalixu اlxadiid ou suwayluxu اlxadiid waa kala duwan saalix waxaa laga wadaa cibaadada ay cadaaladda u noqona qad yakuunu caadilan walaa yakuunu eesh daabida laakiin saalixu اlxadiid ama suwayluxu اlxadiid haddii la yidhaahdo min baab aljarxi watacdiil way fiicanta waa ka roon yahay ninka suwayluxu xadiid ama saalix xadiid yiraa ka fiican ninka saalax oo mudlaq waa xagga xadiidka marka la idlaaqo sababtoo ah ninkan salaaxiisaa laga hadlay ee dad badan oo awliyaa allah jira dee xadiidka muhi iyo maaha aan ka aqoon aan labdi lahayn labdigan waa ku hibo ilaahay ku siiyo waa soo maaha sida dad badan oo ilaahay labdii xifdisiyey laakiin faasiqiina sida maaragtay shaadakuun oo axmed bin xambal iyo calimaddiiniya xifdiga lagu tiri jiray inuu la mid yahay maalina yar soomaaliya isku qabsadeen mid oo maaragtay dhigaayo laakiin xoo aqoontiis jaamaca madiina markaasu wuxuu yidhi say ku dheci kartaa kolaa xaafid maadanoo leysa bicaadi mid xoogaa adig ardada ay dhihi jireen aada waxma yaqaano markaa yarka soomaaliga xoogaa nin markaas wax soo akristoo ahaay wuxuu yidhi waa kulmi karaano dhisho adekuuni maxoy oo dhas oo xaafid maahanoo maca daalika waa faasiq oo dha hayru cadl cadaaladiia ka dhunta maahana ama alxifdu fa cindahu oo dhah hmm. saduuqun in sha allah arjuu waxaan rajaynayaa bian laysa bihi ba'sun baas inuusan maanta ma arkaysaa ku sugnayno baaskaasoo caraahu asaga daboolay balaayo ku timid oo xadiidkiisa wasakhaysa inaysan ku umayn ayaan rajaynay marka waa alfaad waxaa la rabaa say isu kala xigaan inaad maaragtay fahamto halkan afar dabaqow nooga dhiga u fiirsada fa arfacu tacdiili waa midda koobaad maa karartahu ka iqatin habtin oo ka iqatin habtin aad tir walow acadtahu iqatin iqa oo habtin habtin aad tir martaba halkaas ugu dhammaan uma yaliihi martabadii labaadaa kuu bilaabatay iqatun waayo ow habtun waayo ow mutqinun waayo ow xujatun waayo ow amase idaa cazow hadday u nisbeeyaan alxifda xifdigii ow logdhabay licadlin u nisbeeya oo waxay yidhahdeen ninkaasu waa xaafidun cadlun ow daabidun cadlun ayay dheh ilaa hiqo muxuu ka koobanya sidiisaba waa dabd iyo cadaalad la isku dara marka haddii labadii kelimood la kala sheego waa hadda xujatuna isagana cadaala iyo lafdi uu ka kooban yahay mayo mutqin goormaa la dhihi karaa intaasoo dhan marka waa isku darajo oo hiqatun keliya ay habtun keliya mutqinun xuja ama xaafidun cadlun iyo daabitun cadl waa darajo darajadiisaa waxay ka bilaabane wayali waxaa la xri laysa bihi ba'sun baas kuma sugno saduuqun run badana waaye wasil weliw tii tii saddexaadaa kuu toqdo bidaaka ma'muuran khiyaaran ku dar mar saddex martabaa kuu dhammaato watalaa waxaa raacay oo tii afaraada maxalluhu sidqu boos runeedu taagan yahay rawow canhu way ka wariyeen ila sidqi maa huwa alla run u dhowaa waayo ila sidqi maa huwa ay fii makaani sidqiyu joogaan meelooskii runta ayuu maanta ma arkaysa ayuu degan yahay nacam haye kadaa shaykun ayaa la mida wasadun oo dhexdhexaada oo wasadun keliyahaa tir isku mid faxasb ow shaykun faqadaa tir isku mid saalixulxadiidaa tira martabadii afaraadaa noo socod waa xadiidkiis wanaagsan saalixulxadiid marka lagu leeya iska jir iyo saalix haddii la idlaaqo xadiidkiyaa ku martabo weyn saali noqtadaas weligii ku baraarugsanaada haadaa rajulun saalix wajadtu ah, fiihi kaflatu saalixiin haddii lagu dhaho xadiidka tacbaanuu ku yahay laakiin saalixun xadiidooda nin xadiidkiisa xasan iyo uu ku yahay aw muqaaribu xadiidkiisu wuxuu u dhodhow yahay axaadiidta kale oo dad kala warinaayo oo nin shuduud badan iyo khilaaf badan lagu yaqaano maa jayiduhu waa wanaagsan yahe xasanuhu waa wanaagsan yahe muqaarabahu xadiidkiisa axaadiidta kale u dhowaato ha u dhowaato sawaayilu xun ma garat sawaa'ilu xunaa ku xiga saduuqun in shaa allah arjuu bian laysa bihi ba'su inuusa baas ku jirno baaskaasoo caraahu asaga maanta ma arkaysaa daboolay wabnu maciinin qaala man aquulu man taas waa noo dambayn doonta insha alla berre ayaan ayada iyo casharka maaragtay tarjiixa aan ka takhallusayno insha allahu tacaala wallah aclam sal l